يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام ilaahay tabaaraka wa tacaala waa muncim isagaa inoo nicmeeyey nicmadaha ilaahay nagu galladaystayna lama tirin karaayo lamana soo koobi karaayo hase ahaatee nicmadaha ilaahay uu bini aadanka siiyo laba nicmadood bay u kala baxaan nicmad yar iyo nicmad weyn nicmadda yar bini aadanka oo dhan bay maaragtaane ka dhaxaysaa nicmadda weynina dad gaara ayay khaas u tahay nicmada yar muslimkuna uu haysan karaa kaan muslimka ahayna uu haysan karaa waxaa ka mid a awalan ilaahay wuxuu wuxuuna siiyey nicmat nicmatuliijaad ilaahay isagayna jirsiiyey maan jirin maan joogi jirin adduunyadan ilaahay isagayna jirsiiyey hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura zaman ayaa wakti ayaa caalamkan soo maray oo bini aadankan wax la sheegaba uusan ahayn mid kastoo halkaa fadhiya haddii da-diisa la weydiiya uu sheegi soddon jir afartan jir konton jir haluma jar intaa doontaba sheego intaa ka hor halkeed joogaysa lasta bishay horay waxba umaad ahaanayn iminkana waxba ma tihid ee ilaahay un baa ku jirsiiyey iraadadiisa iyo amarka ilahayna waad ku socotaa ilaahay bayna keena adduunyadan uu ina jirsiiyey wuxuuna inaga dhigay makhluuqaadkiisa ka ugu karaamo badan buu inaga dhigay inii jaacilun fi lardi khaliifa markuu ilaahay nebi aadan calayhi salaam uu abuurayey malaa'igtii buu u bishaareeyuu ku yidhi waxaan samaynayaa khaliifkaygii baan samaysanayaa khaliif maxay khaliif maxay ka dhigan tahay arlada ku awaamirtayda ku fuliya arlada ku aniga wakiil iga noqda oo masha aygaya waxaan doonaya yeela oo aniga garto aniga adeeca oo awaamirtayda arlada ku camira ayaan abuuraya baa ilaahay yidhi malaa'igtu waxay yidhahdeen ma waxaad ka yeelaysaa ku arlada ku dul fasaada oo dhiigga daadiya haddaad tasbiix iyo taxmiid iyo tahliil iyo cibaado doonaysana annakaa ku caabudayno nuuraaniyiinoo ku caasinayne ilaahay wuxuu ku jawaabuu yidhi innii aclamu maa laa taclamuun waxaan ogahay waxaanad idinku ogeyn ayaan ogahay baa ilaahay yidhi marka bashar buu ilaahay naga dhigay walaqad karamnaa bani aadama baa ilaahay yidhi bani aadamka waan karaamaynay wa xamalnaahum fi lbari waalbaxri beriga iyo baddaba waan xambaarsiinay warasaqnaahum min aldayibaat arsaaqadata ugu wanaagsanna waan ku arsaaqnay wafadalnaahum calaa kahiirin miman khalaqnaa tafdiila khalqi fara badan oon sameeyana insaankanaan ka karaameeya baa ilaahay yidhi marka nicmatu alinsaaniya waa nicmad weeyaan laakiin nicmadda muslimiinta keliya gaar uma eh bal ka kale aan muslimka ahayn ba uu la wadaagaa waa bashar ka majuusiga cadaada caabudaya iyo ka dabka caabudaya iyo ka wuxuu samaystay caabudaya iyo kaa muslimka ilaahay caabudayaba nicmadaas waa ay u dhaxaysaayo dadkao dhan waa bani aadam weeyaan nicmada yar waxaa kaloo kamid a baa la yidhi arsaaqadu waa nicmad weeyaan arsaaqadan ilaahay muslimiinta gaar uma siiye bal kuwa kalena arsaaqada uu siiyaa cabdii laka calaya risqaka waliya calayka fariidatun in khaalaftanii fii fariidatii lam ukhaalifuka fii risqika addoonkaygiiyo baa ilaahay yidhi adigana waajibaadii awaamirrii axkaam baan ku saaray aniguna arsaaqadaadi baan ballan qaaday inaan ku siinaayo haddiid faraydii waajibaadkii aan ku saaray aad ka tegtana anu arsaaqada ka goosan maayo baa ilaahay yidhi arsaaqadu waa nicmad weeyaan laakiin waa nicmad caama dadkao dhan bay ka dhexaysaa nebi ibraahim calayhi salaam martiqaadku aada u jeclaa keligii cunto ma cuneyn ilaa marti uu la raadsado maahine nin martiya ayaa u yimiday markaasuu neef u qalay cuntadiibuu u dhigay markuu ninkii cuntadii u fadhiistay ayaa ninkii halkaa wuxuu ku sitaa sanab uu isagu samaystay khashab uu caabudayu halkaa ku sitaa marka khashabkii baa soo dhacay ibraahim calayhi salaam uu ka cadhooday wuxuu ihi soco buu kuma siinaya cuntadayde liannaka hayrullahi baad caabuddaa uu ka socday ninkii jibriil baa u yimida calayhi salaam yaa ibraahim ilaahay uu kusoo salaamaya wuxuuna kaa yidhi addoonkaa maxaad u erido cuntada u siin weydey markaasuu yidhi yaa rabbi ibraahim calayhi salaam waxaa lagu yaqaanay daa'iman caqiidada iyo tawxiidkiisu cajiib buu ahaa uffin lakum walimaa tacbuduuna buu yidhi ininkii waxaad caabudaysaanba uf baan niyada buu yidhi wuxuu ihi ninkaasi ilaahay kheyrkiibuu caabuday hoosta ku haystay yaa jibriil ilaahay baa yaa jibriil kudha khaliilkayga ma maalin keliyu ku yimid daad cunto siini weyde toddobaatan sano sanabkaa uu samaystay caabuda caabudaa weliba ku arsaaqaa baa ilaahay yidhi razaaq waa ilaahay arsaaqaddu waa nicmad weeyaan nicmadaasi gaal iyo islaamba waa u siman tahay bashar caqligu waa nicmad weeyaan caqliga dadka kaleba way kula wadaagaan maqalku waa nicmad weeyaan nicmada maqalka dadkao dhan baa kula wadaaga araggu waa nicmad weeyaan akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a wajacala lakum alsamca walabsaara walafida lacalakum tashkuruun qaliilan maa tashkuruun hooyooyinkiin ayuu naga soo saaray uurkooga ilaahay ininkoo waxba garanayn markaasuu maqal ini yeelay arag buu ini siiyey qalbi buu ina siiyey bashar buu inaga dhigay nicmadaasina waa nicmad cumuumiya nicmadaas dadka dhan bay ka dhaxaysaa mancim waa ilaahay wamaa asbaxa minkum min nicmatin fa min allah wamaa bikum min nicmatin fa min allah waxalli waxaa nicmadaad haysataan ee gobolku iniila dhacayo waaguna iniigu baryaayo ilaahay baa ini siiyey koonka ilaahay baa inii sakhiray cadceedda ilaahay baa soo saaraya amarka ilaahay baa kusoo baxaysa amarka ilahay baa ku dhacaysaa dhulka aad ku socotay ilahay baa kuu ballaadhiyey waasamaaa banaynaaha biaydin wa inaa la muusicuun waalarda farashnaaha fa nicma almaahiduun wamin kuli shayin khalaqnaa zawjayni lacalakum tadakaruun fafiruu ila allah samada ilaahay baa sameeyey oo ilaahay gacantiisuu samada ku sameeyey gacantiisa dhulka ilaahay baa farishay oo ballaadhiyey shay kastana laba ayaan ka dhignay baa ilahay dhisa adugu aan tawdaan dharaar iyo habeen dayax iyo cadcaad kulayl iyo qabow abaar iyo iyo barwaaqo nabadgelyo iyo cabsi nolol iyo geeri xanuun iyo caafimaad lab iyo dhidig faqiir iyo qani xanuun iyo caafimaad faqri iyo hina cize iyo dilla shay walba laba ayaan ka dhignay baa ilahi sida u wantowdaan ee fafiruu ila allah xagga eebbihiina u yaaca xagga makhluuqa ha u yaacina hayrullahi ka yaaca oo ilaahay xaggiisa u yaaca man khaafa shay-an haraba minhu waman khaafa allaha haraba ilayhi ninka shay ka cabsada shayga uu ka baxsadaa uu ka ordaa ninka ilaahay ka cabsadana ilaahay xaggiisa u ordaa haddii libaax hadda aad ka cabsato waad ka baxsan haddii ilaahay aad ka cabsato xaggeed u baxsan xaggiisa maad u baxsan meel kaloo loo baxsanaya ma jirto meel kaloo la isku dhiibaya ma jirto xaggiisa isku dhiib tasfir ilaahay insaankan isagaa koonka u safiray sakara lakum ma fi lardi jamiican barigiibuu ku sakiray buurihiibuu ku sakiray badiibuu ku sakhiray hawadiibuu ku sakiray kaa'inaadka o dhan buu adiga ku sakiray buu ku sakiray wa ina lakum fi lancaami la lacibra نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين با إلهي وإن لكم في الأنعام نعمو ليداد هيستان عبرة إن يقصكم با إلهي نسقيكم وأنك ورابنا مما في بطونه شيء علوش إذا يكون هيستو عنا عنا هاسون كسو دح سارنا با إلهي ديقي أوسين تقول حيسا كسو سارنا با ليد عنا عد تصغير xoolihii baa lagu sakhiray cadcadii baa lagu sakhiray habeenkaa lagu sakhiray dharaartaa lagu sakhiray biyahaa lagu sakhiray hawadaa lagu sakhiray arsaaqadii baa lagu sakhiray malaa'ig baa ka shaqaynaysa arsaaqadaada on wax kaleba ka shaqaynayn wax kaleba ka shaqaynayn afarta malag ee qur-aanku sheegay jibriil calayhi salaam iyo israafiil calayhi salaam iyo mikaa'iil calayhi salaam iyo malakul mowt afartaasiba bini aadamka aadamkaunba ukhidmaynayaan labana ruuxday ku shaqo leeyihiin labana jasadkay ku shaqo leeyihiin laba jasadkay ku shaqo leeyihiin jibriil calayhi salaam wuxuu keenay waxyigii qura ruuxda bini aadamku ay ku noolaanaysay mikaail calayhi salaam arsaaqadii roobku ku shaqo leeyahay israafiil calayhi salaam wuxuu ku shaqo leeyahay insaankan ina ruuxdu ka in in insaanka jasadkiisa qiyaamaha dib loo soo nooleeya haddana malakulmoodna wuxuu ku shaqo leeyahay qabd alarwaax inuu bini aadamka ruuxda ka qabto insaanka sida ilahay u karaameeya ufiirso khalaqanaa ilaahay isagayna abuuray isagayna jersiiyey isagaa ilaahay noo nicmeeyey yaa ayuha alinsaan waa daaci weliba ilaahay uu ku yeedhayaa kama hadhin welibana inii walinsu waaljinu fii naba'in cadiimin akhluqu wayacbudu hayrii arzuq wayushkaru siwaa'i baa ilahay yidhi anigii addoonkayga war baana dhex maray baa ilahay yidhi war weyn baa naga dhex dhacay akhluqu aniga abuuray baa ilahay yidhi wayacbudu hayrii keyrkayna uu caabudaya aniga abuuray keyrkayna uu caabudaya keyrkayna uu rajaynaya keyrkayna uu tala saaranaya keyrkayna uu isku hadlaynaya keyrkayna uu ictimaadaya arzuqu wayushkaru siwaa'i aniga ayaa arsaqa baa ilahay yidhi keyrkayna waa ku mahadinaya arsaaqada ayaa bixiya allah baa bixiya khayrii ilaa cibaadi naazil wa sharuhum ilaya saacid baa ilaahay yidhi khayrkaygii maalin walba ugu soo degaya addoomahayga sharkoogiina anigu isoo fuulayaabaa ilaahay yidhi maalin walba waa taas koonkao dhan lagu sakhiray hawadii biyihii dabayshii cadcaadii dharaartii habeenkii arsaaqadii biyihii waa lagu sakhiray acmaasha bini aadamka ka soo fuulaysa ilahay xaggiisa loo qaadayana waa acmaal ilahay ka cadhaysinaysa intaad ilaahay caasinaysa iyo intaad ilaahay adeecaysa iyo maa badan ba laba is xisaabi khayrii ilaa cibaadi naazil washaruhum ilaya saacid khayrkooga ani khayrkaygii wuu u degayaa maalin walba sharkooguna anu isoo fuula baa ilahay tucradu alacmaalu yowma alithnaini walkhamiis buu nebigu yihi maalin kastoo isniina iyo maalin kastoo khamiisa acmaasha addoomaha jirkooga ka soo baxda ayaa ilaahay loo bandhigaa buu rasuulku yidhi markay addoommadu ay ilaahay casiyaan ilaahay jala wacala u cadhoonaya ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum waan u nicmaynayaa baa ilaahayhi welibana waan isjeclaysiinayaa anigoo u oo welibana ka kaaftoon baa ilaahay leeyahay waan u nicmaynaynaa dhinacii walba hareerahan nicmadii ka dhignay buu ilaahay yidhi umana baahnayn haddana bini aadamka anigoo u baahnayn oo waxbana ay ii qabanayn oo cibaadadoodu meel ii buuxinayn oo waxli waxay ii qabanayaan aysan jirin hadday i wada caabudaanna waxbay ma ziyaadinayaan hadday wada caasiyaan waxba igama naaqusayaan yaa cibaadii low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum وجنكم كانوا على أسرى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا با ilahay yidhi xadiis alqudsi addoommahaygiiyow kiinii hore kiina dambe jin iyo insigiin haddaad noqotaan sida kiinaynigu alla kayaa badan waxba aniga ima ziyaadinaysaan baa ilahay leeyahay culamada qaar waxay ku fasiraan waa nebi maxamed sal alla alay wasalam sida nebi maxamed ilaahay uga yaabay haddaad iga wada yaabtaan baa ilahay leeyahy waxba aniga ima ziyaadinaysaan low ana awalakum wa aakhirakum wa insakum wa jinnakum kanuu calaa afjari qalbi rajulin waaxidin minkum maa naqasa dalika min mulki shay a haddii sida ibliis ii caasiyey ibliis baa khalqiga ugu qalbi adage ibliis siduu amarkayga u diiduu u jebiyey isagoo quwaddayda garanaya haddaad amarkayga u wada diidaan ood icaasadaan waxba ima ziyaadinaysaan baa ilahay yidhi waxba ataxababu ilayhim binicamii wa ana alghaniyu canhum waan u nicmaynayaa baa ilahay yidhi say i jeclaadaan bas anigoo haddana ka kaaftooma u baahnayn bini aadamka ويتبغضون ilaya بالمعاصي وهم axwaju شيء ilaya macsiyad bay isku kay nacsiinayaan iyakoo wax walba aniga iga baahi badan baahida aniga ii qabaan iyo baahida biyaha baahida raxmadeyda u qabaan baa ka weyn baahida arsaaqada u qabaan iyo yani baahida raxmadeyda u qabaan baahida raxmadeydaa ka weyn iyakoo wax walba iga baahi badan ayay haddana macsiyadii isku kay nacsiinayaan baa ilahay yidhi man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin ninka ii soo jeestay ii toobadkeena ee dembiga intuu galo ka soo noqday ii soo noqday baa ilaahay yidhi meel dheer baan uga dhawaaqa waxaan idhahdaa kuwii toobadkeena ii soo dhowaada ina allaha yabsud yadahu billeyl liyatuuba musii'u nnahaar wayabsudu yadahu binnahaar liyatuuba musii'u leyl ilaahay gacmihiisuu fidiyaa habeenkii si kuwa maalinkii dembiga ku jira uga toobad aqbalo maalinkiina ilaahay gacmihiisuu fidiyaa si kuwa habeenkii gafka ku jira ilahay uga toobad aqbalo man aqbala ilaya taa'iban naadaytuhu min baciidin marxaban bitaa'ibiin kuwa ii toobadkeena ii soo noqda meel dheer baan uga dhawaaqa waxaan idhahdaa kuwii toobadkeena o iisoo laama iisoo noqda faman adbara canii minhum caasiyan naadaytuhu min qariibin ayna tadhabu alaka rabbun hayrii kooga iyaka ka mida ee xagga macsiyadda ku talax taga ee khayrkay caabuda ee shahawaadkiisa iyo hawadiisa raaca meel yaroo dhow baan uga soo baxnaayo waxaan ku nidhahnaa ayna tadhabu halkay tegaysaa ma rabbi anigaan ahayn baad leedahay ina badsha rabbika la shadiid ina rabbaka bilmirsaad ma dheero kama dheero qariibun mujiib jabaabirada iyo fasaqada iyo dalamada iyo kafarada ilaahay uu ka argoostaa uu argoosanayaa maalinka qiyaamaha markay dadku soo baxaan buu rasuulku yidhi xagga dhawaaq baa ka imanaya xagga ilaahay markaasaa la odhanayaa ilaahay wuxuu odhanayaa cibaadi addoomahaygiyow min maalinkaan ini abuuray ilaada adduunyada ka imanayseen waxaad ku hadlaysaan oo dhanna waan maqlaayey waxaad samaynaysaan oo dhanna waan ujeeday waa nii aamusnaa maanta waa maalintaydii aamus waan argosanaya baa ilahay odhanaya ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii markaasuu ilahay odhanaya miyay kuwii arsaaqadayda cunaya keyrkayna caabudaayey kuwii doolarka caabudaya doolarka salaadu ku dhaafaysa samee ilaa cibaadada sanab keliya ma ahayne may haddaad qabiilkaaga aad islaamnimada iyo qabiilkaaga qabiilkaaga agtaada ku weynaado cabdulqabiil baa tihi cabdullahi ma tihi tacisa cabdu dinaari wa dirham buu nebigu yihi addoonka dinaarka iyo dirhamka caabudayaa khasaaro hoogay buu rasuulku yihi shahawaadkaaga haddaad caabuddo cabdu shahawaad baa tahay ka qabiilkiisa u ficilsamaya islaamnimadii daaqada ka saaray ee qabiil ku bedishay kaasina waa cabdulqabiila weeyaan man badaa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu buu rasuulku yihi ninka qabi ninka ninka camalkiisu dib u dhiga maalinka qiyaamaha nasabku ka dhashay hore udhigi maayaan buu rasuulku yidhi ha u ficiltami reer tolka waxba kuu tari maayaan ifkanay wax kuu tarayn aakhira waxba kuu tarayaan <laughs> ifkanay naafici weyda qabyaaladii oo ummadeeni iyo dalkeeni baabiise ma aakhiray wax kuu tari markaas xamiyadda iyo jaahilinimada haska saarno man bada'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu ninka camalkiisu dib u dhigu la hadho nasabkiisa hore u dhigi maayaan buu rasuulku yidhi sal allahu alay wasalam nebiga nin baa u yimid oo idhi ninka xamiyad u dagaalamaya iyo ninka u dagaalamaya bu ihi shujaacad raganimo iyo geesinimo iyo ninka qabiilada u dagaalamaya iyo maa fi sabiili illahi ah jawaamiculxikam baa la siiya rasuulka xikmad buu ku jawaabo wuxuu yidhi ninka u dagaalamo iclaa kalimat illah kaun baa la dartiya buu rasuulku yidhi kuwa kale waa waa waa dabayl waa waa dambas ay dabayl qaaday weeyaan waxoogu ma jiraan bay ka dhigan tahay marka ilaahay ninka u baahan ayna aladiina cabaduu hayri ayna aladiina akaluu risqii wacabaduu hayrii buu ilahay odhanayaa aawaya kuwii arsaaqadayda cunayay khayrkayna caabudayay ayna hum arsaaqada ilaahay buu cunaayey nicmadda ilaahay buu dhex dabaalanayey ilaahayna adduunyada uu ku caasinayay bal reetolkii dartiid buu amarka ilaahay u jabinayay haawey bu ilahay odhanaya waan argoosanaya maanta anigune marka qofku hadduu macsiyada ku talax tago ma baxsanayo walaalayaal <laughs> ma baxsanayo adduunyada intuu nool yaha waa loo ta dheerayn laakiin ma dheeraanayo arrintiisu ma dheer looma dheeraanayo laa mucaqiba lixukmih alaysa allahu bicasiizin dintiqaam dintiqaam alaysa allahu biaxkami alxaakimiin alaysa allahu biaclama bima fi suduuri alcaalamiin waa argoosan ilaahay marka cibaadadu maaha sanab keliya loo sujuudo maaha waxali wixii amarka ilaahay ku ku garamariyo o dhan waad caabuday ka dhigan tahay waxali wixii ilaahay daacadiisa ku halmaamiya waad caabuday haddaad hawadaada raacdo hawadaada waad caabuday afara'ayta man itakada ilaahaw haawaa ilaah macneeg waa maxay luqada carabiga ilaah ilaah waxaa la yidhi waa waa shayga markay dhibaata kugu timaado qulubtaada u ilato xaggiisa hada huwa yusama lilah man أقبل ilaya تائبا ناديته min بعيد مرحبا بالتائبين faman adbara مني عنهم faman adbara canii منهم عصيا ناديته min قريب ayna تذهب alaka رب غيري halkee tegi buu بورنا meel مالك لو ma jirte ilaahay waa muncim isagaa inoo nicmeeyey bashar buu inaga dhigay caqli buu ina siiyey cilmi buu ina siiyey kownkan iyo kaa'inaadku inoo sakhiray hadafku adduunyada inoo keenin ilaahay uu noo caddeeyey nicmada weyn ee gaarka ee dadka gaarka la siiyey waa nicmat liimaani walislaam iimaanka islaamnimada waa nicmad weyn nicmadaasaa ilaahay muslimiinta ku daqay nicmadaha kale ee ka soo hadal oo dhan waa nicmad wakti yar ku xadidan weeyaan laakiin nicmatu liimaani walislaam ma xadidno bal qofka adduunyada intuu nool yahay ilaahay amarkiisa qaata ee noloshiisa diin dhamaystiran laga helo ee diintu kashkiisa iyo laabtiisa ay ka muuqato ee iimaanka islaamnimada noloshiisa laga helo adduunyadana raaxa iyo ciz iyo sharaf aakhirana waxa u dambaysa noloshii daa'imka abadiga ahayd adduunyaduna xaqiiqaba mahaba wawasaa biha ibraahimu baniihi wayacquubu ya baniya wayacquub ya baniya ina allaha astafaa lakum addiina falaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun wasiyat alawaliina waalaakhiriin waa maxay falaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun nebi ibraahim calayhi salaam wiilashiisa wuxuu ku yidhi ubadkaygiiyow ilaahay diintaasu inii doortee yayna ajashiyo geeriduu nii iman ilaa ininkoo diintaa xadhiggaa haysta maahine hadday nii timaado ajashu ininkoo xadhiggaa haysana waad liibaanteen hadday ajashu inii timaado ininkoo xadhiggaa haysana khasaara waxaad ku dhacdeen weligaan laga soo kamayn khasaarada adduunyada waa laga kamaa laakiin khasaarada aakhira lagama kamo dal bay dhibaata ka dhacday waa laga soo baxay dadka badankoodgu way ka baxeen qurumo kaloo reer baadiyaha dalkiiba iska qabsaday dadkii wax yaqaaneen mutacalimiintiin way ka soo baxeen meeshana waa ka layska yar cascasiya baawure layska wada wato laakiin dhibaatada aakhira halkee looga qaxayaa ma jirto ma jirto meel loo soconayo haddii la yidhaha hebel hebel qiyaamaha uu khasaaray khasaare wuxuu ku dhacay uu weligii ka soo kacayn qur-aankuna aad buu uga warramay maalinka qiyaamaha yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-an waalamru yowmaidin lilah yowma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh yowma yafiru lmaru min akhiihi wa ummihi wa abiih yowmaidin yawaddu aladiina kafaruu yubasaruunahum yawaddu lmujrimu low yaftadii yowmaidin yowmaidin bibaniih fakayfa tattaquuna in kafartum yawma yajcalu lwildaana shiba ilaahay baa leh fa kayfa laa tattaquun miyaanad cabsanayn baa ilahay leeyay seenad u cabsanayn haddaad khaaliqiina inkirtaan oo nicmaduuna siiyey aad inkirtaan ood hawadiina iyo shahawaadkiina aad racdaan miyaanaad ka cabsanayn ugu yaraan maalin ilmaha yar markuu banka qiyaama la joojiyo timihiisa isla markiiba caddaan isku bedeli doonaan yawma tabyadu wujuuhun wa taswadu wujuuh waa maalin wejiyada qaarna ay iftiimayaan baa ilaahay yidhi qaarna wejiyadu ay madoobaanayaan yowma yafiru lmaru min akhiihi waa maalinta qofku hooyadii walaalkii ubadkii xaaskii ay kala baxsan doonaan maanta waa laysku yaacaya adduunyada waa laysku yaacayaa hadday dhibaata timaado dadku dhibaatada maanta waa iska kaalmaysanayaa nin walba kii halkan jooga dadkiisi waxba u dirayaa laakiin qiyaamaha cinaceed wax u diri mayso hooyadaadii macaanayd ee ku dhashay haddii la yidhaahdo miisaanka ayaa lagu hayaayo hal xasana ayaa ka dhiman ee si hadday xasanaysa jannay galaysaa qof kasti wuxuu leeyahay maalintaa may ilaa naftayda jannaha ku hubsanaya cid maaqaana buu leeyahay yawma laa tamliku nafsun linafsin shaya walamru yawmaydin lilah yawma laa yanfacu maalu walaa banuun ila man aata allaha biqalbin saliim maleg yawma laa yajzi waalidun can waladihi waa maalinta waalidku ilmihiisa wax u qaban karayn cunuguna abiy waxba u qaban karayn qur-aanku maalinta aad buu uga warramay laakiin ayaa maanta kuwaan toobaya iyaase war uhayaba warkana ayuuba saameeyeyba maanta ayuu saameeyey xasan albasri ayaa raabica ayuu ku yidhi miyaad guursatidaa waxay tidhi imaam xasanow waxay tidhi afar afar aayadood oo qur-aanka afar mas'aladood oo qur-aanka ku taalla ayaa walwalki ayaa raaxadii iyo hamigii iga qaada bay tidhi waxay tidhi qur-aanku waxa uu noo sheegay in maalinka qiyaamaha dadku ay laba u kala baxa inay dadku laba inay dadku laba u kala qaybsamayaan qolana kitaabka midig midigtay ka qaadan qolana bedxeday ka qaadan labadaa qolo qoladaa ku jiraa iyo caddayn bay tidhi qur-aanku waxa uu inoo sheegay miisaanka in acmaasha la saaraayo qofka khayrkiisa cuslaadana janno inuu ku waariyaayo qofka sharkiisa cuslaadana naarta inuu ku hoyanaayo labadaa midaan ku jira ay kala cabdayn bay tiri jidka siraadin la marayo qur-aanku ii sheegay dadna ay ku hoobanayaan jahannama dadna naarta u gudbayaan labadaa qoladaa ka mid aha ayay caddayn bay tidhi fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir baa la yidhe fariiqaa ku jira ayaa i caddayn bay tidhi waa raabica humuum qofka meele u caddahay meeli ka madow dadka zamankan adduunyadan la weyn dadkii qalbigooga iftiinku galayna aakhirada la weynaatay aakhiradii markay weyneeyeenna noloshii adduunyada waa u dhib yaraatay raaxadii adduunyada waa ifka usoo baxday maxay tahay adduunyadu cish maa shi'ta fa inaka mayit jibriil baa u yimid nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi intaad doontaba noolow kii dhinto unbaa tee qorshaha ku darso wacmal maa shi'ta fa inaka majziyun bihi camalkaad doontana la imo waa laga abaalmarin doonaa qiyaamahiisa ogow waxbin man shi'ta fa inaka mufaariquhu ciddaad doontana jeclow adiga ciddaad jeceshahayna mawdkan i kala geyn doone caalamkanaa ku nool nahay marka loo eega cawaalimta ka dambaysa caalamkan adduunyada wuxuu noqonayaa dhibic marka loo eega cawaalimta dambaysa caalamu dunya waa lixdan sano toddobaatan sano caalam lbarzakh ayaa ka badan caalamka adduunyada dadkii zamankii nebi aadan dhintay ilaa joogadeenna caalamkaasay ku jiraan qolana way ku cadaaban tahay qolana way ku raaxaysanaysaa waa loogu janeeyey alqabru ima rawdatu min riyaadi aljanna wa ima xufratu min xufar innaar buu nebigu yidhi qabrigu laba mid buu noqonayaa ama beerbeeraha jannada ka miduu qofka u noqonaya ama godgodadka naarta ka miduu u noqonaya sayidina cusmaan radia allahu canhu mar ali markuu qubuuraha yimaada lilmadaa ka daadanaysay waxaa la yidhi cusmaanow janniya naar marka laga sheekay ma oydide qabriga maa maxaad la oydaa markaad aragto wuxuu yidhi qabrigu waxaan ka maqlay nebiga oole leh calayhi salaatu wasalaam qabrigu waa guriga guryaha aakhiro ugu horeeya hadduu qofku halkaa ku nabadgalo nabadgelyo ayaa u dambaysa hadduu halkaa ku cadaabo lagu ku khasaarana khasaarihii weynaabuu u gudbayaa buu yidhi zuraarata ibn abi awfa masaajid buu ka ahaa imaam taabici buu ahaa salaadii subax buu jamcii tujiyey rakacadii hore markuu suuradii faatixada u dhameeyey suurat lmudathir buu ku xijisiiyey markuu marayo faidaa nuqira fi naaquur fadalika yowmaydin yowmun casiir cala alkaafiriina hayru yasiir maalinta suurta aan ku dhibana baa ilahayd waa maalin culus waa maalin culus weeyaan maalintaa dadka gaaladana kuma uma fududo baa ilaahay yidhi aayaddaa markuu marayay ninka imaamkai taabiciga jaliilka uu dhacay oo nafti baa ka baxday sayidina cumar masaajidkii nebigu soo gala habeen ina yaroo shaab buu arkay oo salaatuleil tukanaya oo soodka kor u qaadaya markaasuu cumar istaago uu dhegaystay yarkii yaraa markuu faatixadii dhameeyey wuxuu ku xijisiiyey watuur wa kitaabin mastuur fii raqin mansh uu dhegaystay cumar markuu maraya yarkii yaraa ina cadaaba rabbika lawaaqic maa hu min daafic halkaa markuu maray cumar uu suxo uu dhacay gurigiisii baa la geeyey soddon maalmood buu xanuunsanaa xanuunkiisana wuxuu ku yimid lama ogeyn sayidina cabdiraxmaan bin cawf ayaa loo keenay cunto isagoo sooman markaasuu qur-aankiibuu kala furay waa qabla alfutuur weeyaan qur-aankiibuu kala furay markaasuu akhriyey ina ladayna ankaalan wa jaxiiman wa tacaaman daa gusatin wa cadaaban aliima tacaamka ahlunaarka aayaddu ka warramaysaa aayaddaa markuu taabtay sayidina cabdiraxmaan uu oyey ilaa maalintaa waa furi kari waayey sidii buu ku seexda habeenkii gaajo nebiga calayhi salaatu wasalaam xalaqad xalaqadkaas xalaqad xalaqaadkiisii ka mid a ayuu nebigu sal alla alay slam ku akhriyay aayaddaas waxyigiibaa soo degay isla markiiba asxaabta waxyiga u gudbiyey yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahlikum naara kuwii ilaahay nebiga rumeeyow duulkii ilaahay nebiga rumeeyow lafihiinni iyo ehelkiina naarta kala baxsada baa ilaahay yidhi ee gaajo kala baxsada lama odhan gaajaa laga soo yaacay dhibaato keliya laga soo yaacay toban dhibaataa maanta faraha lala galoo la laami kari leeyahay qo anfusakum waahlikum naara mufasiriintu waxay ku fasireen lafihiinana diinta barta ubadkiina iyo ehelkiinana diinta bara baa ilaahay yidhi maxaa yeele diintaa lagaga badbaadayaa naarta aayaddaa markay soo degtay waquuduha annaasu walxijaara markuu nebigu aayaddaa ku akriyey nin xabashiya nebiga hor fadhiyey majliskiisa lilma ayuu sii daadiyey u ooyey oohintiisiibuu haysan kari waayey ilaa jibriil ka soo degay calayhi salaam yaa moxamed kan hoostaada ku weeye waayo markaasuu yhi yaa jibriil waa addoon reer xabashaa oo ahlulkhayr oo mu'mina aayaddaasaan ku akriyo u adkaysan kari waayey buu yidhi markaasuu yidhi yaa jibriil ya yaa moxamed ilaahay wuxuu yidhi wa cizatii wacizatii wajalaalii wairtifaacii fawqa carshii laa tabkii caynu cabdin fi dunya min makhaafatii ilaa aktartu daxikaha fi ljanna ilaahay baa le sharaftayda weynidayda carshigayga sara ayaan ku dhaartee addoon addoommahayga ka mida ah, adduunyada dusheeda ma ooyo casradayda lama ooyo haddii la helose maalinka la qatan yahay la qaawan yahay qiyaamaha ayaan qosolkiisa badiyaa baa ilahay yidhi lixdan sano ayuu ku dhammaysanayaa daacadda ilaahay iyo cabsidiisii iyo khawf iyo khashyad iyo bukaa abaalgudkiisa wuxuu noqonayaa maalinka la qatan yahay la qaawan yahay ayuu carshiga hoostiida kursi loo dhigayaa uu qoslayaa allah inaga dhiga kuwaas fa dadkii hore qulubtooda markuu iftiin ku galay nuur aliimaan iyo nuur alcilmi iyo nuur alqur'aan iyo nuur alhidaaya markay afartaa nuur qalbigooga uu saameeyey aakhiradii baa u caddaatay qur-aankay fahmeen waxyigiibay fahmeen cumar iyo abubakar markuu nebigu intiqaalay calayhi salaatu wasalaam ayay yidhaahdeen abubakar baa ku yidhi cumarow ummu ayman inooge hambuuqane sidii nebiguba u ziyaaranaya hanu ziyaaranay inooge markaasuu way isa soo raaceen ummu ayman bay u yimaadeen markaasuu mar alliya markay aragtay abubakar iyo cumar oo wada socda uma ayman way lilmaysay markaasuu cumar abubakar baa ku yidhi yaa uma ayman miyaanad ogeyn nebiga ilaahay agtii inay u khayr badan tahay ma nebiga waad nagu xasuusanaysaa macnuhu weeyaane waxay tidhi waan ogahay nebi maxamed alla agtii inay u khayr badan tahay waan ogahay waxaan la ooyay geeridiisa kama ooyine warkii samada nooga imanaya baa naga go-ay bay tidhi ajiib bal ummaddu siday qur-aanka ugu xidhneed u fiirso dhegayso oo faham gabadhay walaasheeda muslimaday zamanka dadku siday qur-aanka ugu xidhnaayeen eeg rag iyo dumar maantana maxaa lagu xidhan yahay maxaa lagu xidhan yahay maanta iimaanku waa maxay tasdiiq takdiibun binnadar wa tasdiiqun bilkhabar waxay naf arkaysa o dhan beene wax samada ka yimid ee warana rumee hada huwa aliimaan qur-aanka iyo xadiiska rumee warkoogana qaado wixii labadaa ka baxsanna ha yeelin maxaa yeeley waa been waxba kama soconayaan labadaasunbaa dhaba labadaa warkooga inaad qaadatana farad bay kugu tahay dadkii markay warkaa qaateen adduunkan iyo aakhiro way ku liibaaneen marka nolosha adduunyada maxay tahay ba walaalayaal maxaan la iskugu daalinba qadra daruura addunyada ka isticmaal ha dhex degin guri bila guri bilaa musqula ma dhici karto laakiin musqusha la dhex seexan maayo markay xaaja ku qabato unbaad gali waad ka soo bixi haddii uu yidhahdo qofku ka warrama intuu firaashkii qaato yidhaha masqushaan dhex seexanaya maxaa la odhanaya adduunyada waa caynka haddii uu yidhahdo qofku tanun baan aqaanaa tii dambe ma aqaanee qorshahayga way ka baxday tan un baa naqaanaa hadduu yidhahdo waa majnuun uu waalan yahay qofkaas ilaa dabiibu u baahan yahay adduunyada isticmaal lama diidano laakiin sideed u isticmaalaysaa sida ninka guriga le musqusha uu isticmaalo adduunyada u isticmaal qadra daruura adduunyada ka qaado qadra daruura meeshaad u socoto waa aakhiro weeyaan hayloobin ha halmaamin arsaaqada kasbiguna inuu ku dhaafin daacadda ilaahay arsaaqadii kasbigaagu inuu kusejin alrisqu biqadri almuqadar baa la yidhi arsaaqadu waa inta ilahay kuu qadaray weeyaan wax ziyaada ma helaysa arsaaqadu waa inta ilahay kuu qadaray caalamkan waa caalam yar marka loo eego caalamka qabriga caalamka qabriguna marka loo eega caalamka qiyaamaha wuu yaraanayaa caalamka qiyaamaha marka loo eega caalam ljanna wanaarna caalamkaasna uu yaraanaya isna laakiin maxaa lagu badbaadayaa waxaa lagu badbaadaya halkana laga qaadanaya halkana laga qaadanaya waladadka umuka ya bna aadama baakiyan wannaasu xawlaka yadxakuuna suruura faxfad linafsika an takuna idaa bakaw fii yawmi mawtika daaxikan masruura ilaahay nin saacira wuxuu yidhi ina aadanow maalintii addunyada aad dhimanaysay maalintii addunyada aada imanaysay waxay hooyadaa ku dhashay adoo ooyaya dadkuna agtaada ay faraxsan yihiin cunuga markuu dhalanayo baqaaq baqaaq baqaaq uu qaylaya isagu laakiin dadku way faraxsan yihiin faxfad linafsika naftaada intaad nooshahay ilaaliyo amarka ilaahay ku ilaaliyo diinta ilaahay ilaalso oo iimaanka ilaalso oo islaamnimada ilaalso oo amarka ilaahay ha sii dayn si maalintaad dhimanayso aada adduunyada uga tagtaa adigoo faraxsan dadkuna agtaada ay ku ooyaan dadku waa labada nina adduunyada wuxuu ka tegaa isagoo faraxsan nin ninna waa wa waa mustareex ninna waa mustaraax nin waa nin adduunyadii looga raaxeeyey oo daartii aakhirada raaxadii baa loo qaaday ninna dhimashadiisa markuu dhinto dadkii baa ka raaxaysanaya hebel ma dhintay haa qaar baa odhanaya baguu dhintay kaasi fit fitnaawi buu ahaaye baguu dhintay ninna waa nin mustaraaxa adduunyadii baa looga raaxeeyo caalamu tacab baa laga qaaday caalamu raaxa ayaa la geeyey caalamkii wixii bini aadamka u baahnaa lagu dhamaystiray baa loo qaaday maxaa yeelay adduunyada nolosheedu ma dhammaystirno haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi haddaad maanta caafimaad qabto berri waad bukooni haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi haddaad maanta murugsan tahay berri waad haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi haddaad maanta nooshahayna berri waa dhiman adduunyada ma dhammaystirmayso law kaana liibni aadama waadiya min dahab axaba an yakuuna lahu waadiyaan in aadan haddii la siiyo tog dahab oo socda buu nebigu yihi ku labaad buu jeclaan buu yidhi haddii ku labaad la siiyana ku saddexaad buu jeclaan buu yidhi ina aadan afgiisa wax kale ma buuxiyaane qabriga marka la geliya ciidda lagu guro buu dhargaa buu rasuulku yidhi dunyada lagama dhargo ma dhargayso maxaa yeele laguma talagelinba shahawaad waxay bini aadamku u baahan yahay adduunyada laguma dhamaystirin daar baa jirta lagu dhamaystira waxay naftu u baahan tahay haddaad subaxdii bal u fiirso magaalada dhowrtonka meelahan aad tidhahdaan centerfield baan idhaa anaku wasta almadiina waddada hanweyga ee u socota magaalada bartamaheega ayaa subaxdii maaragtaan rashwar oo zaxmada haddaad tidhaa dadka halkii tegaysaan waxay ku dhahayaan waan shaqo tegaynaa galabtiina waddada kale ayaa yaa zaxmada oo cidhiidhiya haddaad tidhaa halkii tegaysaan wuxuu ku leeyahy waan raaxo tegaya gurigaygii baan tegayaa reerkaygii ordaydii baan u tegaya meesha shaqaduna waa meel gooniya meesha raaxaduna waa meel gooniya adduunyadani meeshii lagu raaxaysanaya ma aha halkan shaqaa loo yimiday meesha raaxada waa loo noqon doonaa idaa dakala ahlu ljanati aljanna yunaadii munaadin biana lakum an taxyow falaa tamuutuu abada tasixuu laa tasmuu abada tancamu laa tab'asuu abada tashubuu laa tahramuu abada ahlu jannahu buu rasuulku yidhi markay jannada galaan afar shay baa loo bishaaraynayaa waxaa la odhanaya ahluljannow maanta laga bilaaba waxaad leedihiin nolol aan dhimasho dambe lahayn shabaabnimo aan gabow dambe lahayn nicmad aan dhibaato dambe lahayn caafimaad aan xanuun dambe lahayn baa la odhanayaa ayna dunya xadiis buu nebigu ka sheekeeyey ibnu mascuud uu wariyey ya adnaa ahla aljannati manzila jannada dadka galaya ka ugu darajeer buu nebigu maalin ka sheekeeyey wuxuu yidhi waa nin ka soo baxaya jannada buu nebigu yidhi jannadu ka soo baxaya gurguurad buu kaga soo baxayaa albaabkii jannadu ilaahay buu hor imanayaa ilaahay baa odhanaya cabdi addoonkaygiiow orodoo jannada gal waa taase albaabkii jannadu imanayaa indhihiisii baa looga dhigayaa jannadii inay buuxsantay markaasuu noqonayaa yaa rabbi jannadaad teg gal gal igu tiri way buuxdaa meelaan ka dega ma haysto markaasuu le odhanayaa ma buuxday orodoo noqo gal haddana uu imanayaa mar labaad mar saddexaad markii afraad baa ilaahay odhanaya orodoo jannada gal oo teg oo gal jannada adduunyadii iyo tobankeed baad leedahay keligaasi adduunyadii imisa tobankeed waa saaxada arlada weeyaan amaa waxaa jannada yaalla adduunyada ma yaallin ma yaallin adduunyada maxaa yaalla markaasuu odhanayaa ataskharu bi ilaahu ma igu dheeldheelaysaa aw tadxaku bi mise waad igu qoslaysaa adigaaba boqorkiie maskaxdiisay ka dhaadhacayn arrintaas adduunyadii iyo tobankeed baa lagu siiye soco imaam qurtubi kitaabu tadkira wuxuu ku sheegay ninkaasi madaxweyne marka dawlad loo magacaabo koormeer buu sameeyaa dalkao dhan buu soo maraa gobollada tuulooyinka distriyada meel kastuu soo maraa wasaaradaha ninkaasi wuxuu yidhi halkanuu ka bilaabayaa jannadiisii halkanuu ka bilaabayaa ilaa dhinaca kale uu kusoo wareegayo meesha uu mar marana mar labaad isha ku qaban maaye safarkaa wuxuu ka qaadanayaa kun sannadood imise sano kun sannadood fa yaati wuxuu imanayaa albaabkii jannadu isa soo taagayaa xawralcayntiisii baa ka hor imanaysa tanduru ilayhi wayanduru ilayha buuhi ibnu cabaas way eegi uu eegi eegmadoo keliya ayaa qaadanaysay buuhi afartan sanadood imise sanaad dalka joogtaan annadra fad tucaaniquhu wa yucaaniquhaa uu ku boodayaa way ku soo boodaysaa way isku dhegayaan walmucaanaqatu qadra arbaciina sana bu uhi cabdullahi bnu cabaas mucaanaqada oo keliya waxay saysanayaan afartan sannadood oo kale u soconaya maqsigii cuntadu ay taallay buu fadhiisanayaa toddoba boqoloo sano uu cuntada cunaya bas muddada u yar cuntada cuno waa toddoba boqoloo sano ayna dunya maxay tahay adduunyadu xuralcaynta waan ka sheekayn lahayna kolley haweenkuna waa nala fadhiyaan bayaanka waa nala dhegeysanaya muxaadarada xaqoogana waan sheegaynaa cajiib nicmadaasaa ilaahay dadka muuminiinta u diyaariyey yatuufu calayhi casharatu aalaaf khaadim buu nebigu yihi ninka jannada galaya dadka jannada gale ugu jaga yara ugu faqiirsan ee ugu maz faqiir lama dhihi kare ugu jaga yar waxaa dushiisa dawaafaya buu nebigu yihi toban kun oo khaadim baa dul dawaafaya khaadimkan khaadimka kale arki maayo khaadimkan sharaabka iyo cuntada uu sido ku kale ma sido guryaha jannada buu nebigu yidhi sida guryahan adduunyada ma sidaasay carshiga uga laalaadaan buu rasuulku yidhi asxaabtu way yaabeen yaa rasuulallah guryaha sideen u galaynaa wuxuu yidhi sidaa shimbirahaad u duulaysaan ad u galaysaan buu yidhi cuntaada cunaysaan biyaha ad cabaysaan sindha iyo kaadi midna noqoni maayaan cuntada waxaa isku bedelaysaa daaco daacadaasoo ka udgoon miskiga sharaabku wuxuu isku bedelayaa dhidid dhididkaasoo isaguna miskiga ka udgoon ma dhimanayaan ma gaboobayaan ma daalayaan ma gaajoonayaan ma harraadayaan ma bukoonayaan calolxuma ma jirto qabyaalad ma jirto <laughs> qabyaalad halkaa may socon ma jirayso wanazacnaa wanazacnaa maa fii suduurihim min khillin albaabka jannada markay joogaan laba shayba waa laga dahirayaa hadday jidhkoogiina jannada intay gelin baa la bedelayaa laabtooda wixii ku jiray khilli iyo xasad iyo dabeecadii xunayd iyo bukdigii iyo wixiina halkaasaa lagaga reebaya laa yasmacuuna fiiha lagwan ilaa salaama wax kala maqli maayaan salaama salaama bay maqlayaan waalmalaa'ikatu yadkhuluuna calayhim min kulli baab salaamun calaykum bima sabartum nazulan min hafuur salaamun qawlan min rabi raxiim dhexdoodana waa salaam malaa'igtuna way salaami xagga salaamkana salaam baa ka imanaysa salaamtee ka imanaysa salaamtaa waxay ka timidaa la odhanayaa min alxayi aladi laa yamuut ila alcabdi aladi laa yamuut diinta iyo iimaanka islaamnimadu waxay bini aadamka siinaysaa sifo sifaatka ilaahay ka mid a ah. alabad sifat alabad buu yeelanaya qofka bini aadamku markuu jannada galo min alxayi aladi laa yamuut waxaa la odhanayaa salaantani waxay ka timiday ilaahay ee aan dhimanayn waxay u imatay addoonka ilaahay isaguna aan dhimanayn haddee toola nicmaa ilaahay noo diyaariyey nicmadaa waxaan ku helaynin waan haysanaa iimaankaan ku helaynaa islaamnimadaan ku helaynaa haweenkuna ilaahay waa u nicmeeyey oo nebigu ayaa yidhi calayhi salaatu wasalaam ida almar'atu ayimaa imra'atin maatat wazawjuha canha raadin dakhalat iljanna raggu baa la yidhi waxyaabaha jannada ragga loogu ballan qaaday waaba la adkeeye laakiin dumarku waxyaabaha jannada ku galeen waaba wax iska dhib yar naagta gabadha dhimata buu nebigu yidhi haweeneyda dhimata iyadu ninkeygu raadi ka yahay jannaday gashay buu rasuulku yidhi rasuulku xadiis waxau ku yidhi dadka diinta dadka salaada tukada albaab bay jannada ku leeyihiin la yidhaah baabu salaa dadka soonka laazima albaab bay ku leeyihiin baabu rayaan la yidhaah dadka sadaqada bixiya albaab bay ku leeyihiin baabu sadaqa la yidhaah dadka jihaadka u dadaala albaab bay ku leeyihiin baabuljihaad la yidhaah abubakar baa yidhi biabi anta wa ummi ya rasuul allah hooyaday aabbayba waan kugu fidiin oo kugu furaniye sideedda albaabee jannadu leedahay nin ka galayo looga yeedhaya ma jiraa buu yidhi markaasuu nebigu uhi nacam wa arjuu an takuuna minhum haa way jir rag sideedda albaabee jannadaba looga yeedhayo la odhanayo kan ka soo gal kan ka soo gal way jiraan raggaa inaad ka mid tahay baan rajay buu rasuulku yihi abubakar ow abubakar keliya ka geli maayo sideedaha albaabe waxaa la galaysa gabadha saalixadda ida almar'atu sallad khamsahaa wa saamad shahrahaa wa ataacat zawjahaa wa xafidat farjahaa hadday haweenaydu buu nebigu yidhi shanta waktina tukato bisha rabadaanna ay soonto farjigeygana xumaanta ka dhowrsato ninkaygana ay adeecdo sideedda albaabee jannadu ay leedahay ayay kay doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi sideedda albaab ee jannadu leedahay ayay kee doonta ka gashaa buu rasuulku yidhi hadday gabadha laga helo afartaa camal bisha rabadaan oy soonto shanta wakti oy ilaaliso xumaanta ka dhowrsoonaato iyo zawjkeega oy adeecdo afartaa gabadha laga hela buu rasuulku yidhi sideedda albaab ee jannadu ay leedahay ayay abubakar daba joogsan ee la geli doontaa qiyaamaha waa la weydiiyey nebiga asxaab gabadhu way weydiiyeen saxaabiyaadku haweenka mu'minaadka ah iyo xuralacaynta midkee fadli badan baa lagu yidhi caaishaa weydiisay wuxuu nebigu yidhi gabadha muuminadda ayaa xuralacaynta ka fadli badan buu yidhi waxay tihi maxaan kaga fadli badanay waaba xuralacayn oo ilaahay baa sameeyo nuur baa laga sameeye wuxuu nebigu yidhi bisalaatihinna wa siyaamihinna wa taacatu aswaajihinna waxay kaga fadli bateen xuralcayntu haweenka muuminaadku xuralcaynta waxay kaga fadli bateen soonka ay soomayaan salaada ay tukanayaan ee raggooga ay adeecayaan fadligiina iyo mastarkiina diinta islaamku meel meel sareyni dhigtay nin baa nebiga u yimid oo yidhi dadkayga qaraabadayda ayaa igu xaq mutaystay horay horaanba wuxuu nebigu yihi hooyadaa haddana haddana hooyadaa haddana haddana hooyadaa haddana haddana aabbaha buu rasuulku yidhi dhegayso gabadheeda muslimaday diinta islaamka hoos kumay dhigin xaqaagiina may qarine bal diinta islaamku xaqaagii kor bay uqaaday kor bay u qaaday kor sayidina cabdullaahi bin cumar buu nin u yimiday lacala hada alxadiis waa marfuuc weeyaan cabdullaahi bin cumar buu u yimiday nin markaasuu yidhi yahay ibnu cumar hooyaday i dhashay ayaan degtayda xashka ku keenay intaasoo mayl ayaan degta ku soo qaaday waan dawaafsiiyey carafa ayaan geeye xaqeegii ma guday mise ma gudin wuxuu ku yidhi xaqaygii kugu lahaydood gudda iska daaye maalinkii ay iray iraantaada ku xambaarsanayd ee marada qaydka kugu xambaarsanayd ee qaydku ka dabacay ee u malaysa inaad ka siibatay maalinkaa keliya naxdintii ay naxdayba abaalkaygii maad soo celin buu ka yidhi xaq xaqiina waad leedihiin xaqiina diinta islaamku meel bay ku tiirisee adiguna isku xadgudbin walaasheeda muslimaday dhaqan baad leedahay diin baad leedahay islaam baad tahay mu'minad baa tahay waxaad ku dayataa dadkii haweenkii ilaahay adduunyadan uu raalliga kaga noqday wadadoodii mar maryan binta cimraan ku dayo aasiya bintu mazaaxim ku dayo faaduma binta moxamed ku dayo khadiija bintu khuwaylad ku dayo dadkaasaa adduunkan iyo aakhira ku liibaanay sida waxa uu nebigu yidhi sal alla alay wasalam haweenka ilaahay afar buu ka doortay buu nebigu yihi afartaasina waa maxay waa maryan waa nebi ciise hooyadii waa aasiye weeyaan waa aasiya guriga fircoon bay iyay deganayd halka beytka guriga ninkaa rabbinimada sheegtay guriga dhexdiisa ilahay ku caabuday aasiya faadumana waa ina moxamedo tacab iyo rafaadda waa u dul qaadatay adduunyadana way ka saay qaadatay waa khadiijo oo qofkii u horreeyay diinta islaamka soo galay waa khadiija qof ugu horreeyey oo diinta islaamka dhaqaalo ku bixiya khadiija ahayd diinta islaamku meel sarayna dhigtay raabica ayaa la weydiiyo lagu yidhi raabicay haweenku imaamna ma noqdaan amiirana ma noqdaan maxay ku dhacda nebiyana ma noqdaan maxay ku dhacdaa layidhi waxay tihi gabar xigmad lahaydoo afartaaba anaka unbaa dhallabay tihi <laughs> subxaana allah caqligu waa cajiib caqliga allah inoo hagaajiyo <laughs> boqoradana anaka unbaa dhalla imaamyadana anaka unbaa dhalla nebiyadana anaka unbaa tarbiyadanoo dhallabay tihi saacadaa gaadhay malaha allah ina fahamsiiyo khayrulkalaami maa qalla wadalla ilaahay diinkaabuna siiye islaamnimada diintaa inaan adkaysanno oo nicmadaa u aragno nicmad u aragno waa nicmade ayaa la doonaya walaalayaal oo dalkanaan imanay dhaqankeennii iyo diinteennii iyo akhlaaqdeennii iyo caqiidadeennii inuusan waxba ka bedelin ittaqi llaha xayumaa kunta buu nebigu meeshaad doontaba joog oo ilaahay ka yaab badbaadadeenna aan ku badbaadaynana dalkan iyo meel kastan waxa weeyaan waa inakoo maaragtaanay dhammaanteen istaagna halkii nabigeenu istaagay calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu ina siiyey dadaal hadday muslimiintu dadaalkaa fahmaan ay u kacaan iyakuna ay badbaadayaan usradoodii iyo dadkoogana ay badbaadin karayaan mu'minka dhabta ma badilmay waxbuu bedilaa lama saameeyo waxbuu saameeyaa dhowr nin oo caraba ayaa ka tegay khilaafadii dawlatu lamawiya ardul islaam bay ka tegeen indonesia malaysia u tageen tijaare iyo business calaa minha ala cala calaa manhaj alislam bay ku tijaaraysanayeen akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii baa lagu islaamay akhlaaqdoodii iyo dhaqankoogii sideed kun buu ka diray camar cumar ka diray maaragtaani madiina masar buu u diray sideeddii kun baa dalkii oo dhan ba mu'minku markuu u socdo hadafkiisu markuu yahay iclaa kalimat illah ixyaa addiin fi lcaalam nashr nicma mu'minku markuu ka dhiga hadafkiisa inuu islaamnimadan qaado caalamka gaadhsiiyo inuu nicmadan ummadda ugu yeedho inuu diintan caalamka meel walba u maro hadafkaa markuu muslimku hadaf ka dhigto u safro uu dhaqaalo u bixiyo u dhaxo u dhoofo ma badilmaye isagaa wax badilaya lama saameynaya isagaa wax saameynaya ta keliya aan ku badbaadayna waa maxay ee xifaadadeenu ay ku jirtaa waa inakoo ilaahay diinkiisa ka shaqayna rag iyo dumar ummaddan wuxuu kaga tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam manhajka uu kaga tegay waa maxay saddex shay zamankii nebiga ummad way wada lahayd cilmi iyo camal iyo dacwa saddexdaas zamankii nebiga ummad way wada lahayd nin kastoo saxaabiya gabadh kastoo saxaabiyada waxay ahaayeen caaliman bidiinihim diintooda way yaqaaneen caamilan bidiinihim diintoodana way ku camal falayeen daaciyan ilaa diinihim diintoodana ummadda way ugu baaqayeen alcilmi walcamal waddawa saddexdaas waxay ka soo baxeen manbacii masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam kuma tegin nebigu ummad ummad maaragtaane adduunya ku hamoonaysa kagama tegin caalamke wuxuu kaga tegay ummad aakhiradu ay la weyn tahay oo diintu ay la weyn tahay oo iimaanku uu la weyn yahay oo islaamnimadu ay la weyn tahay cuqba banu naafic madiinu ka dhaqaaqay masar buu yimiday libiya ayuu yimiday muxiit alatlas maqrib intuu istaagay zamankan dalka waaga zamanka dalkan aan joogno lama oqoonin faraskii intuu badda geliyey buu yidhi yaa rabbi low camtu waraa hada albaxri unaasun laballaqtu calayhim laa ilaaha ila allah yaa rabbi haddaan ogahay baddaa dad inay ka shisheeyaan laa ilaaha ila allah baan gaadhsiin lahaa buu yidhi alaan arjac ila almadiina haddaan ku noqonayaa dalkaygii madiina maxaan u noqonayaa lianna alarda intahat lianna dhulkii baa dhammaaday buu yihi haddii socle uu celiyey faraskii jazaa'ir buu markaa ku dhintay halkaasaa lagu aasay madiinuu ku barbaaray cukaasha radia allahu canhu ree madiina ayuu haa waxa uu ku aasan yahay suudaan aba ayuub alansaari ree madiina ayuu haa istanbul buu ku aasan yahay abi waqaas reer madiina ayuu ahaa siin buu ku aasan yahay cabdiraxmaan alkhafiqi reer dimashq buu ahaa farans buu ku aasan yahay bilaal reer madin reer maku ahaa wuxuu ku aasan yahay dimashq kam min asaxaaba caalamka ku aasan kam muslimiina dalkan maanta ku aasan laakiin hadafka asxaabtu u socdeen iyo hadafka muslimiinta maanta u socdaan waa laba aan islahayn oo isku dhaweyn weeyaan saamaxa hoosta waxba haygu qabanina hadafkay u socdeen iyaku iyo hadafkaan maanta u socna iskuma dhawo walaalayaal lidalika waa inaan niyaddeena bedelnaa dalka niyaddaan ku imanay waa inaan bedelnaa waa inaan bedelnaa wa ilaa haddii kale khatar baan ku jirnaa niyaddeyna waan bedelaynaa maxaanu bedelaynaa inaan dalkan joogno laakiin inaan diinta ilahay ka shaqayno oon ka bilowna shaqada diinta muslimiintii hor dalkan timide me aaway dadkii yimide dalkan aynahum maanta intaad soo galaysa masjidka ha ku farxin ziyaaraadka bax jawladda bax raac jamaacadada dibadda u bax waad yaabi doontaa tastaqrib ayaa usoo baxaya inaka halkii nebiga taagana calayhi salaatu wasalaam man lam yahtama biumuuri lmuslimiin falaysa mina buu nebigu yuri falaysa minhum ninka muslimiinta dhibaatadooda ka mur ka walwali ka murugoon naga mid maha bu hi annaka ama muslimiintaba ka mid maaha dhibaatada ugu weyn ee islaamka haysata waa maxay bucdu can iddiin dhibaatada ka weyn waa dhibaatadii ilahay oo laga fogaaday dhibaatada ka weyn allah ina fahamsiiyo dee niyadda ma bedela haadha hada dee bal u cila niyaddii waan bedelo gacanta taag mustaacidiin dhahada oday baa beri nagu yidhi wacdigiinaasi uu macaan yahe bixitaanka un maad ka reebtaana buu yidhi kollay meel ha u baahan hadal wax ma ka taraa ya saafir tajid ciwadan caman tufaariquhu wansab faina aladi alcaysha fi nasabi inii ra'aytu rukuud almaa'i yufsiduhu in saala taaba wain lam yajri lam yatibi alusud lawlaa firaaqu lardi maftarasat wasahmu lawla lqawsi lam yusibi wuri imaam shaafici libaaxu muxuu libaax ku noqday kayntiisuu libaax ku yahay muslimku wuxuu qiimo ku yeelanaya markuu ka shaqeeyo shaqada diinta hadday biyuhu fadhiistaan waxaan ogaaday buuhi imaam shaafici biyuhu inay xumaanayaan hadday socdaanna inay biyuhu daahir yihiin cidda kalena ay daahirinayaan ummaddan socodkay qiima ku leedahay walaalayaal fa insha allah niyooda inaad socotaan ziyaarta dadka socda nebi maxamed baa socday calayhi salaatu wasalaam khayru man daba calaa waji alardi waa ina cabdillaahi weeyaan ma ka fadli badan tahay adigu wa qaaluu ma lihada arasuul yaakulu alطacaam wa yamshi fi laswaaq lawlaa unzila ilayhi malak fayakuna macahu nadiira waa maxay kan suuqa wareegaya nabiga lagu yidhi u wareegay <laughs> halkay joogaanbu dadka nebiga ugu tegay dadku waa laba weeyaan muqbiliin iyo mudbiriin dad khayrka jecel iyo dad khayrka aan jeclayn iyo maa badan iyo maa badan sagaashan boqolkii sagaashan ma soo gelayaan masaajidda dacwadda waa maxay dacwadda masaajidka laga jeedinayana waa dacwatu araaqibiin baa la yidhaha dacwada dibadda la tegayna waa dacwatu hayr araakibiin baa la yidhaha labadana waa loo baahan yahay barkada biyaha haddii laga darsado biyo lagu shubi waayo maxaa dhacaya haddii dadka dacwadda loogu yeedhi waayo masaajidda inta soo galaysa way dhammaan way dhoofayaan mid baa dhiman mid baa noqon mid baa xanuunsan mid baa waalan masaajidka cid looga soo bixi marka waa in la helaa dad shaqadii dibadda qabto ummadda kusoo xidha culammadiiyo masaajidda marka jamaacaadku wax kale lama socdaan wax jadiida ma wadaan mujtamacani waxaa isku xidhayaan iyo culummada masaajida ifham faham walal fa marka allah hayna waafajiyo allahna inagu anfaco ile jamaacadduna berri way nala joogaan na soo ziyaarta usbuuc kadibna canada inuu ugudaan baa laga yaabaa waana nii soo noqon doonaa dee wixii diyaara inay ile martidu xaq bay leedahay ma tahay sama ya dee martida in la yar dhaweeyena xaq way uleedahay maxaad noo dhaweyn laadihin <laughs> isku noqda in sha allahu tacaala waan ila joogna allahna khayrkana waafajiyo wasala allahu cala sayidina maxamed وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقضاء الليل